alxamdu لله rabi alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kasiira allahuma anfacna bima callamtana wcallimna cilma yanfacuna wla tajcal maa callamtana wabaalan calayna waqfir lana waliwaalidiina walilmu'miniina walmu'minaat waxaynu ku soo jiray kitaabkii riyaadu saalixiin khaas ahaan waxaynu joognay baabu fadli alxubbi fi llaahi walxasi calayhi baabka lix xadiidka saddex boqol iyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo koob iyo sagaashane can abi karimata almiqdaami bni macdi kariba radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalam nusakha qaar miqdaad bay qorayaan laakiin almiqdaam ibnu macdi kari buu yihi almiqdaam abu daawuud iyo tirmidi waxay ka soo wariyeen abi karima oo almiqdaam ibni macdi kariba ahaaday radia allaahu canhu can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal ida axaba arajulu akhaahu falyukhbirhu annahu yuxibuh idaa axaba arajulu ninku markuu jeclaado akhaahu walaalkii jeclaado falyukhbirhu ha uga warramo annahu yuxibuhu inuu jecel yahay uga warramo rawaahu abu daawuuda watirmidiyu waxaa soo wariyey abu daawuud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasanun saxiix waxaanu yidhi waa xadiis xasan ah oo saxiixa markuu yidhaahdo waa xadiisun xasanun laba mid weeye xadiidku inuu sanad keliya leeyahay iyo inuu sanado kala duwan leeyahay markuu xadiisku sanado kala duwan leeyahay waxaa loo jeedaa sanadada qaarkood marka loo eegana waa xasan sanadada qaar marka loo eegana waa saxiix hadduu hal sanad keliya leeyahay oo dariiq keliya lagu soo wariyey oo xasanun saxiix uu yidhaahdo tirmidi wuxuu uga jeedaa xasanun aw saxiix ee xarfu cadafkii baa markaa maqan oo xadiisku ama waa xasan ama waa saxiix ayaa markaa hadalkiisu u dhacaya macnihiisu ee awdiiba maqan waa marka sanad keliya xadiisku leeyahay laakiin sanado kala duwan hadduu leeyahay sida laba sanad ama wax ka badan waxaa la odhanayaa waa xasanun e, biictibaari sanad wa saxiixun bictibaari sanadin aakhar hadduu sanado kala duwan leeyahay sanad marka loo eegana xasan buu u yahay sanad kale marka loo eegana saxiix buu u yahay laakiin sanad keliya markuu leeyahay waa xasanun aw saxiixun baa macnuhu dhacay saas aawadeed markuu sanado badan leeyahay kii saxiix keliya la yidhi waa ka xoog badan yahi waayo turuq qawi ah oo qaarkood saxiix yihiin ayuu leeyahay markuu sanad keliya leeyahay oo xasanun saxiix la yidhahdana ka saxiix keliya la yidhahdaa ka xoog badan isaga waayo waxaa la ysku hayaa ma xasan ba mise waa saxiix marka xadiiskan macnihiisu wuxuu tilmaamayaa hadduu qofku jeclaado ama ninku jeclaado walaalkii inuu uga warramo inuu jecel yahay sheegistaa uu sheegayo inuu jecel yaho ilaahay dartii u jecel yahay inuu uga warramaana waxay noqonaysaa mid sunna ah falyukhbirhu waxay noqonaysaa manduub allaahumma ilaa in hajri ka dhexayn jiray haddii hajri ka dhaxeeyey culamada qaar waxay yidhahaan waxa dhacaysa markaa in la yidhaha waa waajibays siuu hajrigii meesha uga saaro yacni waxa weeye qofkani hadduu ahaa qof markaa ay isnicab yihiin oo ay kala go'een uu yahay ou ilaahay dartii u jeclaaday inuu markaa uga warramaa si waxa weeye markaa nacaybka iyo kala didkaasi uga baxo way waajibaysaa bay culamada qaarkood yidhahdeen laakiin haddii markaa taasi aynay jirin waxay noqonaysaa un manduub mid sunnaa ah bay noqonaysaa waxayna ka qayb qaadanaysaa isagana dee inuu jeclaado aljazau min jinsi alcamal xadiidka saddex boqoliyo sagaaliyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo labiyo sagaashani waa can mucaadin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam akhada biyadi mucaad rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu qabtay gacantiisi wa qaala wuxuu uhi yaa mucaadu mucaadow wallaahi allah baan ku dhaartay innii anigu la uxibuka waa ku jeclahay umma uusiika intaa dabadeed waa kuu dardaarmaya yaa mucaadu mucaadow waa kuu dardaarmaya dardaaranka waa maxay laa tadacanna fii duburi kulli salaatin taquulu allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik laa tadacanna ha ka tegin oo ha ka tegin oo ha ka tegin ee mar walba waa inaad samaysaa fii duburi kulli salaatin salaad kasta dabadeeda salaad kasta dabadeeda waxaad samaysaa taquulu ay an taquula inaad tidhaahdo anbaa la xadfay an taquula inaad tidhaahdo ha ka tegin allaahumma yaa allaahu allaahow acinnii icaawi calaa dikrika xuskaaga aan ku xusaayo igu caawi xuskaaga aan ku xusaayo igu caawi waa masdarun mudaafun limansuubihi yani limafcuulihi yacni markaa dikrigu allah buu ku dhacayaa shakhsigaanu ka dhacayaa acinnii igu caawi calaa dikrika xuska aan adiga ku xusaayo ilaahuw igu caawi wa shukrika iyo shukrinaqa adiga aan kuu shukrinaqayo ilaahay igu kaalme wa xusni cibaadatika iyo cibaadada aan ku caabudayo wanaaggeeda yacnii si wanaagsan inaan kuu caabudo ilaahw igu kaalme oo igu caawi xadiiun saxiixun waa xadiis saxiixa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey wanasaa'iyu nasaa'ina waa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu mucaad jeclaa marka mucaad wuxuu ka mid ahaa min fudalaa'i saxaaba nebiguna calayhi salaatu wasalaam waa jeclaa xadiiskanna waa caddaynaya nebiguna waa dhaartay oo intuu dhaar maray ayuu wuxuu yidhi waan ku jeclahay waxaa laga qaadanayaa alxalifu min hayri istixlaaf shaksiga isagaa la dhaarsan inuu dhaaran karo dadka caamadii wakhtiyada qaarkood waxay yidhahan run iyo been midna laguma dhaarto waxyaalahay caammadu yidhahdaan bay ka mid tihi waxaan qaarkood ka maqlay iyagoo leh eh, qofku markaa iska daa dhaar beene ee dhaar runa markuu ilaahay ku dhaarto intaasoo xidid baa qallala waxaas waxba kama jiraan wax saxa ma aha eh, nabigu calayhi salaatu wasalaam marar fara badan baa waxa dhacday iyadaan cidi dhaarsan u dhaartay marna siddeetan goor in ka badan Eh, ayaa ka soo aroortay inuu dhaartay iyadana cidi dhaarsan eh, waxaa kaloo ku sugan eh, fadiilada mucaad maadaama wuxuu nebigu u jeclaaday ay tahay liajli illaah fadliga mucaadna waa sheegiis wuxuu xadiisku tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu u dardaarmay mucaad wuxuu ugu dardaarmay shay yacni markaa dikri ah oo duca ah oo allah ku xusayo oo wuxuu yidhi ha ka tegin salaad kasta dabadeeda inaad tidhaahdo allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik shaykhulislaam ibnu taymiya waxa uu yidhi ducada uu ruuxu ku ducaysto waxa ugu fiican inuu ku ducaysto allahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik wa axsanu ducaa buu waa ducatii ugu fiicnay wax la macnaa waxaa laga helayaa buu yidhi faatixada lafteeda iyaaka nacbud wa iyaaka nastaciin dabeedna marka waxa weeye ducadiina waad ka sii dambaysa goorta la odhanaya waa goorma oo lafdiga dubur baa culamada qaar u fasireen aakhirka salaadda marka ma intaan la salaamo naqsan buu ruuxu odhanayaa allaahumma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa xusni cibaadatik mise markuu salaamo naqsado dabadeed buu odhanayaa bacdu ahlicilmi baa waxay yidhaahdeen dubur duburu shay wa aakhiru juz'in minhu shayga duburkiisu waa inta isaga ugu dambaysa sida dubur duburulxayawaan waa xayawaanka markaysaga markaa inta ugu dambaysa saas aawadeed waxay yidhaahdeen waa in la yidhaahdaa maadaamay caynkaa tahay dubur waxaa looga jeedaa aakhirka salaadda in la yidhahda aakhirka salaaddana waqhti ducaa inay tahay waa laynoo sheego uma liyatakhayyar min adducaa'i acjabahu ilayh dariiqaasi waa sida ibnu taymiye iyo ibnuqayim ay maraan ahlucilmiga qaarkoodna waxay door bidaan inay tahay marka salaada laga baxo inay ku saabsan tahay warka ku saabsan markaa in duburku yacni shayga inta isaga ugu dambaysa inay tahay wax ka baxsan aanu ahayna meelo aan si kale lagu xambaari karin inay ka baxsan tahay mooyaane ayaa jira ya mucaqibaatun laa yakhiibu qaa'iluhunna an taquula dubura kulli salaatin tasbiixdii iyo taxmiiddii iyo takbiirtii wa xadiiskaasoo kale daahir ku yahay in laga tilmaamayo marka salaada laga baxa dabadeed inay tahay culamada qaar baa doonay haddaba markaa inay arrinkii xoogaa tawjiihiyaan oo ay yaro kulmiyaan dabeedna markaase waxay yidhaahdeen haddii shayga dubur ku soo aroortay ay tahay duca hadday tahayna qabla salaam dheh hadday dikri tahay aan duca ahaynna bacda asalaam dheh waxaan filayaa sidaa inuu ibnu cuthaymiin odhan jiraan filaya calaa kulli xaal daliil sidaa lafteeda caddaynaya ma hayno daliil sidaa lafteeda caddaynaya ma hayno marka culammadu waxay u badan yihiin wakhtiga la odhanaya inay tahay marka salaada laga baxa dabadeed inay tahay in ducadan la odhanayo xadiidka saddex boqoliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo saddexyo sagaashane wa can anasin radia allahu canhu ana rajulan kaana cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalama famara bih anas ibnu maalik wuxuu sheegay in nin kaana ahaan jiray cinda anabiyi sala allahu alayh wasalam nebiga agtiisa mid ku sugan ayuu ahaa fa marra bihi waxaa soo maray shakhsi kale fa qaala wuxu uhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow inii la uxibbu haada kii nebiga la joogay baa ka odhanaya kii kale ee soo ag maray innii anigu la uxibbu haada kaa waan jeclahay ninkaa waan jeclahay fa qaala lahu nabiyu sala allahu alayh wasalam markaasaa nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam a aclamtahu ma ogeysiisay inaad jeceshahay qaala ninkii wuxuu yidhi laa maya qaala nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam aclimhu ogeysii oo u sheeg inaad jeceshahay falaxiqahu waa ka daba tegoo falaxiqahu waa haleelay ay faadrakahu waa haleelo ninkii buu gaadhay fa qaala wuxuu idhi innii anigu uxibuka fillaah waan ku jeclahay fillaahi ilaahay dartii baan ku jeclahay fiidu waa saabiyu saabnimay tilmaamaysa ilaahay dartii baan ku jeclahay fa qaala wuxuu ninkii ku yidhi axabbaka allaahu aladii axbabtanii lahu axabbaka allaahu allah ha ku jeclaado alladii kaasoo lafduljalaalaha laga sifaynaya axbabtanii aad ii jeclaatay lahu ay liajlihi isaga dartii aad i jeclaatay ee ilaahay aad isaga dartii ii jeclaatay ha ku jeclaado wuu ducaynayaa siiqadu waxa weeye waa khabariyatun lafdan oo siiqadu waa maadi laakiin waa ducaa'iyatun macnan xagga macnaha ayay duca ka taho inshaa ka tahay rawahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey xadiiskanna wuxuu tilmaamayaa macnihii hore aynu soo aragnay oo sheegaaya xadiiskii abi kariima aynu ku soo marray shakhsiga ilaahay dartii u jeclaado waa inuu u sheegaa inuu ilaahay dartii u jecel yahay inuu ilaahay dartii u jecel yahay saa waa inuu u sheegaa waxaa kaloo xadiisku caddaynayaa ka kalena inuu u ducaynayo muxuu ugu ducaynayaa axabbaka allaahu aladii axbabtanii lahu yacnii ilaahay isaga dartii aad ii jeclaatay ha ku jeclaado saas ugu ducaynaya marka ducadaa inuu u duceeyana waa laga qaadanaya baabka toddobiyo afartanaad baabu calaamaati xubbi illaahi tacaala alcabda ay baabu dikri calaamaati xubbi illaah jacaylka allah la jeclaanayo calaamadaheeda sheegista la sheegaayuu u baab yahay tacaala allah isagaa koreeye alcabda addoonka uu jecel yahay iyo walxasi boorinta lagu boorinaayo la tirtirsiyaayo cala takhalluqi bihaa ka akhlaaq yeeladka laga akhlaaq yeelanayo biha calaamaadkaas calaamaadka allah kugu jeclaanayo in laga dabeecad yeesho akhlaaq ahaan iyo dabeecad ahaan dhaqan laga dhigto in la tirtirsiyaayo la boorrinayo iyo wasacyi fii taxsiiliha in lagu dadaalayo eh, in markaa waxa waxaweye la helo oo lala yimaado in lagu dadaalayo ashyaadaa dhammaantood buu ku saabsan yahin baabkani xubbi illaahi alcabda xubbi waa masdar weeye mutacaddi ah masdarka mutacaddiga waxaa loo idaafeeyey faacilkiisii baa loo idaafeeyey oo xubbigu allah buu ka dhacayaa masdar mutacaddiya haddii markaa loo idaafeeyo faacilkiisana mafcuulkii isagoo kor dhigan ayaa la daba dhigaa haddana mafcuulkii oo kordhigan baa daba yaala alcabda jacaylku allahna waa ka dhacaya addoonkana waa ku dhacaya waa la midun lilcabdi haddii la yidhahdo laamku waa la iska gelin karaa waa iska uun laamu taqwiya weeye markaana waxay noqonaysaa caamilka ayaa camalfalka farac ku ah maadaamuu camalfalka farac ku yahay laamu taqwiya ayaa la geliyey walowlaa dafcu llaahi nnaasa yacni dafcullaahi waa masder loo idaafeeyey faacilkiisii waa masder mutacadi ah waa sidan xubbi oo kale annaasa iyadoo kor dhigan bay daba taallaa wejiga kalena bannaan laakiin sidanna waxa weeye yacni qur'aankaba dee ugu timi labaduba waa saa'iq marka waa saas weyi qaala allahu tacaala allah waxau yidhi qul waxaad tidhahdaa in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuuni yuxbibkum allah qul waxaad tidhahdaa in kuntum haddaad tihiin tuxibuuna allaha qaar allaha jecel haddaad tihiin fattabicuunii aniga ee raaca yuxbibkum allah haddaa marka aniga ee raacdaan allah waa idin jeclaanayaa wayakfir lakum dunuubakum waana idiin dhaafayaa dembiyadiinnana wallaahu allah ghafuurun waa dembidhaaf badan yahay raxiimun waa naxariis badan yahay aayaddu waxay ku tusinaysaa jacaylkii waxa markaa daliil u ahi waxa weeye waa raacitaanka la raaco nebiga calayhi salaatu wasalaam daliilkeedu waa taa haddii raacitaankii nebiga la raacayay la helo jacaylkuna waa jiraa haddii raacitaankii nebiga la raacayay la waayona jacaylku wuxuu noqonayaa iska sheegashuu noqonayaa waxaan jirin buu noqonaya waxaan jirin ayuu noqonaya qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii itibaacuna wuxuu ku dhacayaa daahiran wa baatinan kor iyo kal in muuqaalka sarena laga raaco baatinkana laga raaco oo qalbiga nebigu calayhi salaatu wasalaam yacni markaa ictiqaadaadkii iyo niyaadkii uu qalbiga kala imanayay oo kale waa in lagala yimaadaa qalbiga waxyaalaha markaa xunxun ee qalbiga markaa galana ee nebigu ka hufnaana waa in qalbigii laga saaf yeelaa waa raacitaan nebiga la raacayo baatin ah niyaadka yacni markaa niyadii iyo ikhlaaskii iyo waxaweeye marka acmaashii quluubta yani waxaweeye iyo ictiqaadaadkii waa in marka waxaweeye sida nebigu uu markaa la yimi waa in lala yimaadaa oo baatinkiina laga raacaa korkiina laga raacaa kor iyo kalba waa in laga raacaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu sameeyey la sameeyaa wuxuu ka tegey laga tagaa haddii marka la raaco rasuulka sala allahu aleyh wasalam waxaa imanayaa oo lagu helayaa laba arrin labada arrin waa maxay waa jacaylka allah ku jeclaado iyo dembi dhaaf allah ku dembi dhaaf fattabicuunii yuxbibkum allahu wayakfir lakum dunuubakum waatay bacdu salaf yidhaahdeen layse sha'nu an tuxiba inama sha'nu an tuxabba muhimmadda weyni ma aha adigu inaad allah jeclaato ee muhimmadda weyni waa in allah ku jeclaado labada kee weyn inaad adigu allah jeclaato iyo in allah ku jeclaado labada waxa weyn in allah ku jeclaado see lagu gaadha allah inuu ku jeclaado waa inaad allah jeclaato rasuulkana raacdo aad xaqiijiso marka waxaweyn yani jacaylkii taa haddaad la timaado oad xaqiijiso daahiran wa baatinan nebiga ka raacdo waxa weeye waad helaysaa jacaylku allah ku jeclaanayo dembidhaafkiina waad helaysa labadanba jazaa waxay u yihiin itibaac waxay noqonaysaa haddaad raacdaan allahna waa idin jeclaanaya dembiyadiinana waa dhaafaya wa qaala tacaala allah waxau yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow man yartadda minkum can diinihi fasawfa yaati illaahu biqowmin yuxibuhum wa yuxibuunah man yartadda ku kasta oo ka laabto ka noqda oo ka ridooba minkum xaaluu idinka idinka mid yahay can diinihi diinkiisii ka laabto dib uga noqda nacuudu billahi min dalik fasawfa yaati allaahu biqowmin wakhti dambuu ilaahay keeni doonaa yacni rag uu keeni doonaa raggaasoo yuxibbuhum allah jecel yahay wa yuxibuunahu iyaguna allah jecel raggaasoo adillatin qowm asal ahaan waxaa la yidhahdaa raggaa la yidhaahdaa laakiin tabacan wakhtiyada qaarkood dumarka waa la soo geliyaa marka waa la iska odhan karaa yacni dad waa la odhan karaa dad allah jecel yahay iyaguna allah jecel raggaasoo adillatin yacni markaa u dhimirsan oo u debicsan cala almu'miniina mu'miniinta u turaayo u naxariisanayo o u debicsan acizatin ku ad adag cala alkaafiriina gaaladana ku ad adag raggaasoo yujaahiduuna jihaadaaya fii sabiili illaahi allah waddadiisa u jihaadaaya walaa yakhaafuuna aan ka baqayna lowmata laa'im mid canaanta canaantiina aan ka baqayn sifaadkoodu qaar ay sidaa yihiin ayuu allah marka keeni doonaa dalika fadlu allahi yu'tiihi man yashaa daalika madkuurkaa la soo sheegay fadlullah waa galladdii ilaahay iyo nicmayntiisii yu'tiihi ilaahay waa siinayaa man yashaa'u kuu doono inuu siiyo ama xaalu fadligaa ilaahay siinayo cidduu doono inuu siiyo u doono wallaahu ilaahay waasicun waa kii markaa ballaadhona naxariistiisa iyo raxmaddiisa iyo fadligiisu u ballaadhan yahay caliimun waa kii cilmiga badnaa ee wax walba ogaa marka aayadda waxa uu allah inoogu sheegayaa haddii diinka laga laabto Eh, allah waxba la yeeli maayo allahna waxa weeye dad marka eh, diinkan ku qumman oo allah jecel oo allah jecel yahay oo sifaadkoodu sidaa yihiin buu keeni doonaa yacnii istibdaal baa dhacaya wain tatawallow yastabdil qawman hayrakum uma laa yakunuu amhaalakum mawdicu shaahid wuxuu keenay yuxibuhum wa yuxibuunah xadiiska saddex boqoliyo koob iyo qaarkoodna waa saddex boqoliyo afariyo abi hurayrata radi allahu canhu qala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam ina allaha tacaala qaal allah isagaa korreeye wuxuu yidhi man caada lii weliyan man caada kii collooba lii weliyan weli aniga ii sugnaaday la collooba xaalu weligaasi kaa'inan lii mid aniga ii sugnaaday xaalu ahaaday weliyan weli la collooba nakiro sifadeed baa la hormariyey oo lii waxay ka sifo ahayd weliyan weliyan lii kaa'inan lii baa macnuhu dhacay weligaasoo kaa'inan lii markaasaa liidii la hormariyey qaacidaduna maxay tahay nakiro sifadeeda haddii la hormariyo waxay ka noqotaa xaal bay ka noqotaa waa laga xaaleeyaa man caada ku kastoo la collooba lii xaal weliga soo socdaa kaa'inan lii aniga ii sugnaaday xaal aniga ii sugnaaday weliyan weli la collooba weli ilaahay weli shaytaan maaha waa weli ilaahay faqad aadantuhu bilxarbi xaqiiqee waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey dagaal allah la dagaalamayo ayaa macnuhu dhacayo wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtu calayhi wamaa taqaraba ilaya iima soo dhowaado xaggayga iuma soo dhowaado cabdii addoonkaygu bishayin shay iiguma soo dhowaado shaygaasoo axabba ilaya aan ka jeclahay mima iftaradtu calayhi ay min aladii iftaradtuhu calayhi kaan ku farar yeelay inuu igu soo dhowaado waxaan ka jeclahay oo igu soo dhowaadaa ma jiro waxaan ugu jacayl badanahay inuu igu soo dhowaado igu caabudo waa faralka wamaa yazaalu cabdii kama zuulaayo kama baxaayo wuu ahaanayaa nafyu nafyi ihbaatun yataqarabu ilaya inuu igu soo dhowaanayo ka bixi maayo binnawaafili sunnayaasha sunnayaashana allah waa ugu dhowaanayaa xata uxibahu ilaa aan ka jeclaanayo markasta uu sunnayaasha badsado farallada dabadeed allah waa ku jeclaanaya ciddaa badsatay waa jeclaanaya fa axbabtuhu markaan jeclaado waa xadiisulqudsi allah baa odhanaya kuntu waxaan noqdaa aan ahaadaa samcahu alladii yasmacu bihi ay xaafida samcihi aladii yasmacu bihi maqalku wax ku maqlaayo kii ilaalinayee u dhowraayaan ahaadaa wa basarahu araggiisaan ahaadaa waxaa loo jeedaa ay wa xaafida basarihi araggiisa kii uu ilaalinayaan ahaadaa oo macaasida iyo dembiyada uga ilaalinaya maqalkiisa u ilaalinaya oo macaasiyada iyo dembiyada uga ilaalinaya alladii basarkaasoo araggaasoo yubsiru bihi wax ku arkaayo wa yaddahu gacantiisaa noqdaa waxaa loo jeedaa ay waxaafida yadi min baabi xadfi almudaaf wamaa yali lmudaafa yaati khalafa canhu fi alcraabi ida maa xudifa gacantiisa mid ilaalinayaa noqdaa allatii gacantaasoo yabdishu bihaa iyada wax ku qabanayo gacantii wax ku qabanayay mid u dhowraya u ilaalinaya inuu ku dambaabo uga ilaalinaya oo tawfiiqda waafajinaya ayaan u noqdaa wa rijlahu addinkiisaan u noqdaa waxaa loo jeedaa addinkiisa mid u ilaalinayaan markaan noqdaayo macaasiya dembiye inuu ugu socdo baan ka ilaaliyaa allatii addinkaasoo yamshii bihaa uu ku soconayo wa in sa'alanii acdaytu hadduu i weydiisto acdaytuhu waa siinayaa walain istacaadanii allah baan ku dhaartaye lain istacaadanii hadduu i magan galo la uciidannahu magangeliye oo magangeliye oo magangeliye rawaahu albukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey macnaa aadantuhu aadantuhu macnaheedu waxa weeye aclamtuhu waa ogeysiyaa biannii muxaaribun lahu inaan la diriraayo la dagaalamayo ayaan ogeysiiyaa oo dagaal ha qabo baa macnuhu dhacaya ha ogaado inaan la dagaalamayo dee ruux allah la dagaalamayona kabtii ma yeella wa qowluhu hadalkiisa uu yidhi istacaadanii uu imagan galo ruwiya bilbaa'i ba waa loo soo wariyey istacaada bii sidaa waa loo soo wariyey oo halka nuunka ah ba laga dhigo wa ruwiya binnuuni nuunna waa loo soo wariyey oo isticaadanii la yidhaahdo waana sidaynu akhrinnay macnaahaanna waaba isla midkii isku macnay marka u dhacayaan labada markaa lafdi xadiidkan bukhaari baa soo wariyey culammada qaarkood xoogaa waa ka yara hadleen oo nin laga hadlaa sanadkiisa ku jira oo la keliyoobay oo khaalid ibnu makhlad la odhan jiray saas aawadeed baa marka uu yidhi dahabi lowlaa haybatu saxiixi haybadda saxiixu haddaynay jiri lahayn waxaan ku tirin lahaa munkaraadkii khaalid ibnu makhlad inuu xadiiskani ka mid yahay saasaan ku tirin lahaa marka waxa weeye axaadiista xoogaa lagu caalaqay bukhaari lagu qabsaday ayuu ka mid yahay laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay markaa tilmaameen xoogaa turuq kale inay yaro jirto ayay tilmaameen oo xoogaa dariiqyay soo arooriyeen ibnu xajar iyo albaani iyo markaa sidaas aawadeed kollay waa quweeyeen bacdina waxaabay yidhaahdeen xasan waa noqonaya calaa kulli xaal waa xadiisun xujogal ah walow acla sixa hadduu doono yaanu jooginbe xadiiskani waa xadiisu qudsi xadiisu qudsina waxaa la yidhahdaa waa xadiiska nebigu calayhi salaatu wasalaam allah uu ka soo warinayo nebiguna calayhi salaatu wasalaam waxa uu sheegay allah inuu sidaa yidhi axaadiista badankoodana nebiga odhanaya markaasaa la odhanaya qaala rasuulu sala allahu alay wasalam kada wa axaadiista qaarkoodna nebigu wuxuu odhanayaa allah baa sidaa yidhi kaa dambaa waxaa la yidhaahdaa xadiisulqudsi baa la yidhahdaa marka waxay noqonaysaa sida markaa ay culammadu marka ay maraan jamaahiirtoodu in lafdan wa macnan xagga allah inuu ka ahaaday xadiidku wuxuu sheegayaa awliyada ilaahay inaan lala colloobin oo haddii awliyada ilaahay lala colloobo dembi weyn inay tahay oo kabiiro ah ayaa laga qaadanayaa maadaama faqad aadantuhu bilxarbi allah uu yidhi dagaal allah la dagaalamo waxa uu ruuxii ku mutaysanayaa wuxuu noqonayaa dembi kabiiro oo weyn ayuu noqonayaa marka awliyada ilaahay in lala colloobaa oo la colaadiyaa mid bannaan maaha waa dembi weyn weyn waa in layska jaraa awliyaduna waa dadka markaa allahna rumeeya allahna ka baqaya alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun iimaan iyo taqwa ciddii kulansatay weeye sidaana ku dhimatay waa weli ilaahay weeye afraad kooban oo mutacadida marka ma aha awliyadu waa cid alla ciddi kaste ahlul iimaan ah ee iimaan iyo taqwo la timi sidaana ku dhimatay waa awliye ilaahay weeye waa awliye ilaahay marka culammada shareecada ku qumman ee ku toosanna way soo gelayaan saas aawadeed imaamu shaafici iyo imaam abu xaniifa waatay yidhaahdeen in lam yakun ilfuqahaau awliyaa allahi falaysa lilaahi waliyun haddaan fuqahada ama culammadu aynay awliyadii ilaahay ahayn ilaahayba weli uma sugnaan waxay u jeedaan marka nebiyada laga yimaado dee waxa weeye awliyadii ilaahay dadka ugu horreeyay culammadu ka mid yihiin culammada qumman ee aan culamaau suuga ahayn marka waa ka midba muraadku u dhacaya xadiidku wuxuu kaloo tilmaamayaa faralka iyo sunnaha inuu faralku fadli badan yahay wamaa taqaraba ilaya cabdii bishayin axabba ilaya mima iftaradtu calayhi oo inta faralkii laga tago inaan sunno lagu mashquulin ahlucilmigu waxay yidhahdaa man shaqalahu alfardu can ilnafli fa huwa macduur waman shaqalahu alnaflu can ilfardi fa huwa maqruur man shaqalahu lfardu can ilnafli fa huwa macduur ruuxa faralku sunnaha ka mashquuliyaa waa ruux markaa macduuro cudurdaar haysta oo hadduu faralkiiyo sunnihii la wada iman kari waayo waa inuu faralkii la yimaadaa wakhtigii haddii markaa inta ka hadhay salaadda xilligay baxaysay qadar marka waxa weeye salaadun lagu tukado faralka ah ama sunnuhun lagu tukado hadday tahay masalan oo kale waa salaad subax qadar laba ragcadood la tukadaa ka hadhay wakhtigii qoraxdu soo baxayse waajib waxaa ku ah inuu faralka tukadaa waajib ku ah inuu yidhahdo sunnahan la imanayaa faralkaan ka dambaysinaya walow qorraxdu hadday doontaa iska soo baxdeen taasi waa kedin shaytaan weeye waman shaqalahu annaflu can alfardi fa huwa makhruur ruuxa sunnuhu faralka ka mashquuliyaana waa mid la kediyo oo shaydaan baa kediyaa looga jeeda laakiin haddii aanay markaa ahayn mid eh, wakhtigu uu ku cidhidhi yahay ee uu wada qaadi karo uu la wada iman karo fadligu muxuu ku jiraa inuu labadaba la yimaado oo sunnaha iyo faralkaba kulmiyo sunnayaasha sida loo kala badsadana jacaylka allah waa u kala badanaya wamaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binnawaafil xataa uxibah xadiisku wuxuu kaloo tilmaamayaa ciduu allah jeclaado inuu maqalkiisa iyo araggiisa iyo gacmihiisa iyo addimadiisa inuu noqonayo waxaa loo jeedaa inuu u ilaalinayo u dhowraayo oo inuu dembi ku isticmaalo uga dhowrayaa oo wuxuu waafajinayaa taacada inuu u adeegsado ayuu waafajinayaa looma jeedo caynta maqalkiisa iyo araggiisa iyo lugihiisa iyo gacmihiisa laftooduu noqonayaa loogama jeedo hada mustaxiil oo allah ma ma dhici karto inuu noqdo makhluuq ama juz makhluuq ka mida inuu noqdaa ma suuragal ahaa hada mustaxiil waa shay aan dhici karin qacan markaan taa looga jeedin macnaha laga tilmaamayaa waa maxay yacnii xubnihiisaan u dhowrayaayo xaaraan uma adeegsanayo tawfiiqdiiyo ayaan u kordhinayaa hidaayada markaasunbuu daaca ku isticmaalayaa ruuxa weliga ilaahay ahi ee uu allah jeclaaday daacuu u adeegsanayaan yacni xuluulku waa baatil in la yidhaahdo waxa weeye yacni allah markaa awliyada ayuu markaa dhex degaa oo marka waxa weyaan uu la mid noqdaa oo bimacnaa waxa weeye markaa yacni maqalkiisa iyo araggiisa iyo lugihiisa iyo gacmihiisa iyo indhihiisuu noqonaya in la yidhahdaa baatil weeyo yacni markaa caqliga iyo sharciguba waa diidayaan waana mustaxiil waa waxaan dhici karin waa waxaan dhici karin marka makhluuq iyo khaaliq isku mid ma noqdaan si caam iyo si khaasa toonna marka waxa weeye waa mid taasi aan sax ahayn in la yidhaahdo laftiisuu noqonayaa yacni marka in la yidhahdo saasayn u dhici kareen waxaa laga tilmaamayaa inuu ilaahay u dhowrayo oo u ilaalinayo oo uu taaca uunu adeegsanaayo waana min baabi xadfi lmudaaf mudaafka in la xadfo waa dhacdaa oo mudaafkii la qadaro haddii wax caddaynaya uu jiro haddana waxaa caddaynaya inay mustaxiil tahay caynta samcigan iyo maqalkan iyo araggan iyo lugahan iyo gacmahan inuu noqdaa inay mustaxiil tahay marka macnaha u munaasibkaaba marka muxuu noqonayaa wuxuu noqonayaa marka waxa weeye xaafida samcihi xaafida basarihi xaafida yadihi xaafida rijlihi ayuu macnuhu dhacaya xifdigana waxa weeye wuxuu ku ilaalinaya taacada iyo tawfiiqda marka wuxuu ka ilaalinayaa dembi inuu adeegsadu ka ilaalinaya ilaahay wuxuu u ballanqaaday addoonka weliga ilaahaya hadduu allah baryo allah inuu siinayo hadduu allah magan galana allah inuu magan gelinayo yacni saasuu allah u ballanqaaday ha yeeshee siinta la siinayaa shardi ma aha ilaaba ilaa inay deg deg noqoto siinta la siinayaa waxay u dhici kartaa in ifka lagu siiyo iyo in aakhiro lagu siiyo sawaabkeeda iyo ajarkeeda iyo in masaa'ib lagaga daafaco mid walba u dhici kartaa waxaa inoo caddaynayaa xadiidkii kale isaguna tilmaamayay ducada qofka muslimka ku ducaystaa haddaynay dembi iyo qatiicaturaxim ahayn waa laga ajiibaayo waa laga aqbalaa ha yeeshee saddex mid bay u dhacdaa saddexdaas waa maxay ama waxa weeye adduunyada loogu soo dedejiyaa wuxuu ku ducaystay ama sawaabkeediiyo ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyaa ama balaayo kaloo ku soo socotay oo u dhiganta ayaa lagaga dabaalaa yacnii ilaahay isagaa u dooraya addoonka sida u fiican siduu doono ayuu uga dhigayaa iyadoo ducadii laga aqbalay bay marba si u dhacaysaa marna iyadoo sideediia adduunyada loogu soo dedejinaya marna balaayo weyn oo ku soo socotaa lagaga dabaalaa lagaga celiyaa marna sawaabkeediiyo ajarkeeda aakhiro loogu kaydiyaa ee kollayba waa mustajaabo wax loo aqbali waayo haddaanu ruuxu la iman haddamaaragtaa marka weliba adduunyada loogu soo dedejinayo isla markiiba deg deg inay u dhacdaa shardi ma aha ya waxaa dhici karta iyadoo adduunyada loogu soo dedejiyey haddana markaa waxay bacda mudda inay timaado nebi ibraahim soo kuma ducayn ilaahay ka soo saaro nebi maka rabbana wabcad fiihim rasuulan yacnii waxaweye ducuu ku duceeyey ducadii waa laga aqbalay waa kii nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam markii la awalu amrika nooga warran waxaan ahay dacwatu abi ibraahim intee u dhexaysay nebi ibraahim iyo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyadoo ducadii la aqbalay haddana waxay timi bacda quruun qarniyaal dabadeed bay dhacday haddamaaragta marka qofku ducadii isagoo ku ducaystaa waxaa laga yaabaa bacda casharaati siniin inuu ducadii markaysa markaa arko iyadoo adduunyada lagu soo dejiyey marka inuu yidhaahdo maaha aha hadduu markaysaga maalmihii arki waayo waxba laygama aqbalin inuu sidaa yidhahdo maaha saxaabadii waxay yidhahdeen idan nuksiru mar hadday sidaa tahay waanu farabadinaynaa ducada nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahu aksaru ay allahu aksaru iijaaba ilaahay baa aqbalaad badan saasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiiska saddex boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqol iyo shan iyo sagaashan ee wa abu hureyre wuxuu ka soo wariyey bukhaariyo muslim ay ka soo wariyeen can inabiy sala allahu aleyh wasalam qaal in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam idaa axaba allahu tacaala alcabda hadduu allah jeclaado tacaala allah isagaa korreeye alcabda addoonka u jeclaado naadaa jibriila wuxuu u dhawaaqaa jibriil ina allaha tacaala yuxibu fulaanan faaxbibhu ilaahay jibriil buu u yeedhaa wuxuu ku yidhaahdaa jibriil ina allaha tacaala allah isagaa koreeye yuxibu wuxuu jecel yahay fulaanan hebel buu jecel yahay magaciisi baa la magacaabaya la sheegaya hebel buu jecel yahay fa axbibhu adna jeclow fa yuxibbuhu jibriil waxaa jeclaanaya debe jibriil baa jeclaanaya calayhi salaam fa yunaadii fii ahli samaa waa dhawaaqaa jibriil fii ahli asamaa cidda samada u ehelka ah ayuu ka dhex dhawaaqaa malaa'igtiibuu u yeedhaa oo u dhawaaqaa ina allaha yuxibbu fulaanan faaxibbuuh allah hebel buu jecel yahe fa axibbuuhu idinkuna jeclaada saas ugu dhawaaqa fa yuxibbuhu ahlu samaa waxaa jeclaada ehelkii samada markaa ku sugnaa malaa'igtii oo dhan baa jeclaata uma yudacu lahu alqabuulu waxaa loo dhigaa aqbalaad baa loo dhigaa fi lardi arlada gudaheeda muttafaqun calayh wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd riwaayadaasoo kaa'inatin limuslimin muslim u sugnaatay qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi ina allaha tacaala ida axabba cabdan dacaa jibriil ina allaha allah tacaala isagaa korreeye idaa axabba cabdan markuu addoon jeclaado dacaa jibriila jibriil buu u yeedhaayoo faqaala wuxuu yidhaahdaa innii anigu uxibbu fulaanan hebel baan jeclahaye fa axbibhu adna jeclow fa jibriil waxaad jeclaada dabeed jibriil baa jeclaada uma yunaadii fi samaa intaa dabadeed jibriil waa dhawaaqaa fi samaa'i yacni samada markaysa markaa gudaheedu ka dhawaaqaa fayaquulu wuxuu yidhahdaa ina allaha yuxibu fa faaxibuuh allah wuxuu jecel yahay hebel buu jecel yahay faaxibuuhu idinkuna jeclaada fayuxibuhu ahlu samaa waxaa jeclaada ehelkii samada ku sugnaa ayaa jeclaada uma yuudacu lahu alqabuulu fi alard intaa dabadeedna waxaa loo dhigaa qabuul iyo aqbalaad baa loo dhigaa eh, fi lardi arlada gudaheeda waida abgada cabdan markuu allah addoon necbaado waa addoon uu naco dacaa jibriila jibriil buu u yeedhaayo fayaquulu wuxuu yidhahdaa innii anigu ubqidu fulaanan hebel baan necbahay fa abqidhu adiguna nac oo necbow fa wax nacaya oo necbaanaya addoonkaas jibriilu jibriil baa necbaanaya suma yunaadii fii ahli asamaa dabeedna waa dhawaaqaa jibriil fii ahli samaa'i ayuu markaa ka dhawaaqaa dhexdooda ina allaha yubqidu fulaanan faabqiduuh ina allaha allah yubqidu wuxuu necab yahay fulaanan hebel buu necab yahay fa abqiduuhu idinkuna necbaada fa yubqiduhu ahlu samaa waxa necbaada ehelkii samada ayaa iyaguna naca suma tuudacu lahu albaqdaa'u fi alard intaa dabadeedna nacayb baa loo dhigaa laga necbaanayo ayaa arlada gudaheeda loo dhigaa oo dadkii marka waxa ay necbaanayaan waxaa loo jeedaa dadka wanaagsan baa necbaanaya dadka wanaagsan ayaa necbaanaya waa ilaa dadka xumi dadkooda xunya waa jecel yihiin oo dadka xumi waa isjecel yihiin ee waxaa loo jeedaa ciddii wanaagsanayd ayaa necbaanaysaa loo jeedaa oo la necbaysiinaya kan marka waxa weeye wanaagsanaade ee allah jeclaadee malaa'igtu jeclaatayna qabuulka marka arlada loo dhigo waxaa jeclaanaya dadkii wanaagsanaa ee aqraad iyo ujeeddooyin kalena ka madhnaa ayaa markaa jeclaanaya ayaa jeclaanaya taasaa laga tilmaamaya ee dadkii xumaa inay necbaadaan dee markaa taasi ma diidayso ma diidayso waayo ciddii xumi cidda wanaagsan waa necab tahay cidda wanaagsan waa necabtahay xadiidkan waxaa laga qaadanayaa calaamaadka lagu garanaayo jacaylka ee allah uu cid jeclaaday ee ayaa markaa baabka ku saabsanaa waxaa markaa laga qaadanaya dadka wanaagsan ee ahlu salaaxa iyo wanaagga u saaxiibkii jacaylka jeclaadaan inay calaamad tahay dadkao dhan maaha dadka salaaxa iyo wanaagga u saaxiibkae wanaagsani inay jeclaadaan inay tahay calaamad yacni jacaylka ilaahay inuu jecel yahay calaamad u ah ayaa markaa laga qaadanaya hayeeshee layskama goynayo lama odhanaayo hebel allah waa jecel yahay layskama odhanayo ya waxa weeye yacni yurja lahu alkhayr wanaaggii mar hadduu ka muuqdo calaamaadkaasi ka muuqdaan khayr baa loo rajaynaya khayr baa lagu malaynaya laakiin lama qatcinayo layskama goynayo ilaaba ilaa waa sidaa la odhan maayo waa sidaa la odhan maayo waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiidka saxiixa ida kaana axadukum maadixan akhaahu laa maxaalata falyaqul axsibu kada wallahu xasiibuhu walaa uzakii cala allahi axada hadduu midkiin ahaaday mid ammaanaya walaalkii ha yidhaahdo axsibu kada saasaan u malaynaya wallahu xasiibuhu allah baana xisaabaya walaa uzakii cala allahi axada allahna cidna u ammaani maayo allahna cidna u ammaani maayo bukhaari saxiixiisa wuxuu baabaystaa baab la yidhaha baabun laa yuqaalu fulaanun shahiid ya inaan la odhanay hebel waa shahiid ayuu baabku u guntaa alimaam albukhaari axaadiis buu soo arooriyey axaadiistuu soo arooriyey waxaa ka mid ah xadiiska tilmaamaya in nabiga calayhi salaatu wasalaam lagu yidhi fulaan shahiid fulaan shahiid fulaan shahiid dabeed u aamusay kuwii hore taqriiriyey markii dambaa la yidhi fulaan shahiid markaasuu kalla inii ra'aytuu fi nnaari min burdatin hallaha markay yidhahdeen hebel waa shahiid kuwii shahaadada markaa waxa weeye xaqan shahaadadii dhabta ahayd la kulmay oo yacni wax shahaadadoodii buriyaa aanay markaa ku imanin waa taqriiriyey nebiga waa ka aamusay laakiin ninkan kale markay yidhaahdeen fulaan shahiid wuxuu idhi kalla ka daaya shahiidnimada shahiid ha ku sheegina inii ra'aytuhu fi nnaari min burdatin hallaha naartan ku arkay macawisuu qaniimada ka siibay furkii gaalada laga furtay uu ka siibay oo aan weli la qaybinin oo uu gaar u qaatay aawadeed buu naarta ku galay aan naarta ku arkay markaa dee nebiga waxyi baa loo waxyoonayo marna waa taqriirinayay cidda la ammaano ammaantii hadday markaa munaasib u yihiin marna waa yacni waa radinaya waa tacaqubayey marna wuxuu lahaa saa ka daaya ma ahay ayuu odhanaya marka dee innaga cid inoo kala caddaynaysa ma jirto sidaas aawadeed waa in malahaas aynu ku kaaftoonno oo qofkii wanaag iyo khayr inooga muuqdo iyo calaamaadkii jacaylka ilaahay yacni yurja lahu alkhayr khayrna waa lagu malaynaya qofkii markaa shar iyo xumaan inooga muuqato iyo dadka wanaagsan inay necab yihiin ya yacni waxa weeye sharna ka muuqdo isagana waxa weeye waa loo baqayaa waa loo baqaya waxaa looga baqayaa dee ciqaab iyo wax la mida looga baqaya waa saas isaga laftiisa la goyn maayo mar hadduu ahlu qiblihii ka mid yahay oo ahlu tawxiidkii uu yahay walow fisqiga iyo xumaanta haba dhex dabaashee ya lama qatcinayo ilaaba ilaa naar buu gelaya layskama odhanayo maayo dee inuu ilaahay toobadda waafajiya waa dhici karta haddaanu toobad ku dhimane markaysaga uu ku dhinto sidiisaas laakiin ahlu tawxiidkii inuu ka mid yahay inuu ilaahay cafiyo waa suuroobi kartaa wayakfiru maa duuna dalika liman yashaa gaalnimo wixii ka sokeeyey ilaahay wuxuu u dhaafaa cidduu doono inuu u dhaafo dee ma kala ogin inu ilahay cafin doono iyo inuu ku ciqaabi doono xadiidkan waxaa laga qaadanayaa ilaahay inuu markaa cidda wanaagsan jeclaado ayaa laga qaadanayaa sida aayaddaba aynu ku soo aragnay yuxibuhum wa yuxibuunah marka jacaylka allahna waa sifo ilaahay weeye jacaylka makhluuqa lama mid ahaa kayfkiisa iyo qaabkiisana garan mayno sida laynoo sheegayn u rumaynaynaa oo sifaatka ilaahay waa in sida laynagu sheegay u aynu idhaahnaana sifaatka makhluuqaadka ma shabbahaanoo lama mid aha laysa ka milihi shay saas waa in loo rumeeya xadiidka saddex boqoliyo saddexiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa saddex boqoliyo lixiyo sagaashan wa caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam bacasa rajulan cala sariya caaisha waxay sheegtay in rasuulku sala allahu alayh wasalam bacaa rajula nin inuu diray cala sariyatin yacnii wuxuu u diray ciidan marka waxa weeyaan yani gaada ah ama ilaalo ah ama gaado ah oo gaalada soo gaadaynaya ayuu marka mas-uul uga dhigay oo markaa uu ku diray calaa sariya yacni yana iskaga kaa qaldamin suriya iyo sariya suriya marka la yidhaahdo oo siinka la godo ra'dana la shido waxay noqonaysaa waa addoonta oo ninku markaa milkulyamiinka u haysto ayaa suriya la yidhaahdaa saraariibna waa lagu jamciya asaraari maxaa suriya loo yidhi liannahu yusaru biha waa lagu farax gelinayaa yacni markaa waxa uu ka helayo ama waxa weeye waa mansuub ila sirri waxaa loo nisbeeyey sirigii siriguna waxa weeye waa galmada ama nikaaxa laakiin sariya waa ciidanka markaa yacni aan ciidan weynaha ahayn ee gaadaha ah ee gaalada loo diro hadday dagaallo kulmo waa dagaalamayaan haddii kalena waa soo ilaalaynayaan marka saas weeye bacaa rajulan calaa sariya fa kaana yaqra'u liasxaabih wuxuu ahaa asxaabtiisa mid u akhriya fii salaatihim salaadooda gudahooda ayuu u akhrin jiray yacni qiraa'ada qur'aanka yacni ninka dee mas-uulka looga dhigay ciidankaas isagaa tujin jiray salaadaha isagaa imaam noqonayay marka salaadaha markuu tujinayo faatixadii markuu akhriyo qur-aankii kala akhriyo ayuu fayakhtimu wuxuu ku khatimi jiray biqul huwa allaahu axad ragcad kasta qul huwa allahu axadna waa ku khatimi jiray inuu suurat likhlaas akhriyo qul huwa allahu axad waxaa loo jeedaa hadda suuraddii ayaa loo jeeda min baabi ilaaq iljuzi wa iraadati lkulli kulli suura loo jeeda falama rajacuu markay soo noqdeen dakaruu dalika lirasuuli illaahi sala allahu aleyh wasalam arrinkaa waxay u sheegeen rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam bay u sheegeen oo yidhaahdeen ninkani markuu salaaddana tujinaayo ragcad kasta qul huwa allahu axad u ahrinayey markuu qur-aanka kale soo akhriyo ayuu ku khatimayey iyada fa qaala wuxuu ihi nabigu calayhi asalaatu wasalaam saluuh weydiiya liayi shayin yasnacu dalik shaygee buu saa u samaynayaa muxuu sidaa u samaynayaa su'aala sababta uu sameeyey maxay tahay fasa'aluuhu way weydiiyeen faqaala wuxu uhi liannaha sifatu araxmaan waa sifadii ilaahay fa ana uxibu an aqra'a biha anigu waxaan jeclahay inaan ku akhriyo oo bimacnaa ragcad kasta akhriyo qul huwa allahu axad ayaan jeclahay sifadii ilaahay weeyaano saasaan jeclahay inaan ragcad kastaba ku akhriyo faqaala llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxau yidhi akhbiruuhu uga warrama ana allaha tacaala yuxibuh allah isagaa koreeye yuxibuhu inuu allah jecel yahay isaga sidaa u sheega muttafaqun calayhi bukhaariyo muslim baa isku waafaqay xadiidkanna wuxuu tilmaamayaa ninkaas saxaabiga ah ee ku akhrin jiray ragcad kastaba qul huwa allaahu axad in nabigu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu yidhi waa sifadii ilaahay aniguna waa jeclahay in nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam allahna waa jeclaaday oo allah waa jecel yahay inuu allah jecel yahay u sheega inuu allah jecel yahay u sheega marka taasna waxaa laga qaadanayaa in qul huwa allahu axad la jeclaado oo akhrinteeda la badiyo oo ragcad kastaba lagu akhriyo sabab ilaahay addoonka ku jeclaanaya inay tahay ayaa laga deliishanaya yacnii shaygii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam uu qof ka yidhaahdo asalku waxay tahay in lala wadaagaayo daliil ku gaar yeelaya mar haddaanu jirin imanka samaynaan soo marray xadiidkii mucaade sheegaya laa tadacanna dubura kulli salaatin an taquula allahuma acinnii calaa dikrika wa shukrika wa cibaadatik qof kastoo muslimi waxa weeye dikrigaasi waa u yaallaa inuu ku dadaalo oo markaysa markaa uu yidhaahdo hadda marka waxa weeye saxaabigan wuxuu allah ku jeclaaday waa maxay sida gaarkaa muxuu nebigu u sheegay inuu allah jecel yahay waa inuu marka waxaweye qul huwa allahu axad oo sifatu raxmaan ah jacaylku jeclaaday inuu akhriyo oo markaysaga ragcad kasta ku akhriyo wuxuu ugu akhrinayaa ay tahay jacaylu markaa jeclaaday daraaddeed in allah ku jeclaaday marka ciddii saasoo kale samaysana inuu allah jeclaanayo ayaa ka imanaysa waxaa kaloo laga qaadanayaa sifaat markaa in allah loo sheego la yidhaahdo waa sifadii ilaahay inaan dhibi ku sugnayn waayo dadka qaarkood bay ishkaal ku samaysayoo yacni markaa yidhi subxaan allahi camaa yasifuun yani sifaba ilaahay waa ka nasahan yahay sifo shaqa kuma leh qoryaha markaa ahlulbidaci waaweynaaye de lumay jahmiyada iyo xaggaasay ka saar iyo muctasilada iyo xaggaas saasay mareen laakiin waxaa qariib ah ibnu xazmi inuu markaa isagu qowlkaas raacay waa shay qariibah oo uu yidhi waxa weeye ilaahay sifaad loo tiirin maayo oo sifo in lagu magacaabo daliil uma haydno sifaduna iyadoo rabbi laga nasahayay soo aroortay xadiiskan baa lagu soo arooriyey dabeedna wuxu xadisku waa daciif yacnii culammada marka waxa muxadisiintuna waxay isla ogolaayeen xadiisku inuu yahay saxiix bukhaari iyo muslimna waa isku waafaqeen culammaduna qabuul bay kula kulantay cid daciifisay oo uga horraysay lama oga marka sifat araxmaan buu xadiisku nas garaynayaa baabka siddeed iyo afartanaad baabu taxdiiri min iidaa'i asaalixiin wuxuu u baab yahay ay baabu dikri taxdiiri digista laga digaayo in la sheegaayo ayuu u baab yahay min iidaa'i asaalixiin dadka wanaagsan in la dhibo laga digaayo waaldacafati iyo dadka taagta daran in la dhibo laga digaayo waalmasaakiin iyo kuwa baahan in la dhibo laga digayo fuqarada iyo masaakiinta ida ijtamaca iftaraqa waida iftaraqa ijtamaca mar haddii masaakiinun la sheegay fuqaradina waa iskaga jiraan qaala allahu tacaala allah waxau yidhi waladiina yu'duuna almu'miniina waalmu'minaati bigayri ma iktasabuu faqad ixtamaluu buhtaanan wa isman mubiina waaladiina yu'duuna kuwii dhibaayey almu'miniina ragga iimaan kale waalmu'minaati iyo dumarka iimaan kale dhibaayey bikayri ma iktasabuu waxay galabsadeen waxaan ahayn ku dhibaayey waxaynay galabsan ku dhibaayey faqad ixtamaluu xaqiiqee waxay xambaarteen buhtaanan been abuur bay xambaarteen wa isman iyo dembi dembigaasoo mubiinan bimacnaa bayinan cad ayay xambaarteen marka ciddii ahluliimaanka ku dhibta xaqdarro inay dembi weyn xambaarteen ayaa aayaddu caddaynaysaa wa qaala tacaala allah wuxuu yidhi faama alyatiima falaa taqhar faama alyatiima agoonka miyaa falaa taqhar ha yacni markaa ha dirqiyin agoonkii in markaa la dirqiyo oo la dhibo ma aha waa dhibtiisa iyo markaa waxaweeye hadimadiisa layska jiraa agoonkii waxa waxaweye waa daciifo aabbihii baa dhintay marka meel baa madran wuxuu dareemayaa dacf iyo taagdarro carruurta markay aabbayaashood ku cararayaan isagoo aabbe ma haysto saas aawadeed waa in la xanaaneeyaa loo turaa oo la daryeelaa oo loo naxariistaa oo aan marka waxaweeye la dhibaataynin oo la dirqiyin oo la hadimayn wa ama asaa'ila ka wax baryaya wax su'aalanaya miyaa falaa tanhar ha dagaalin ama ha hatigin oo saa'ilkii xoolaha ku weydiisanayay sadaqadda inaad dagaasho oo maagto ma aha dad waxayso sii haddii kalena hadal wanaagsan ku dheh hadal wanaagsan haddii kalena ku dheh saa'ilka cilmiga ku weydiinayana sidaas si la'aag isagana marka waxa weeye hadduu masale ku ee ha dagaalin ee waxaweeye isagana yacni waxa weeyaan u tudh wa ama alaxaadiisu axaadiista miyaa baabka ku saabsan fa kasiiratun waa fara badan tahay minha waxaa ka mid a xadiisu abii hurayrata xadiiskii abii hurayra radia allahu canhu fi lbaabi qabla haada ee baabka kan ka horreeya ku sugnaa oo xadiiskan haddeer soo marray man caada lii weliyan ku kastoo la colooba lii xaal weriga soo socdaa kaa'inan lii aniga ii sugnaaday weliyan weli la collooba faqad aadantuhu weli ilaahay baa loo jeedaa weliyan lilaah ila liida caddaynayse faqad aadantuhu xaqiiqe waxaan ogeysiiyey bilxarbi dagaal baan ogeysiiyey dagaal ha qabo wa minha waxaa ka mida ah xadiidu sacdi bni abi waqaas baa ka mida ah radia allaahu canhu assaabiqu xadiidkii sacdi bni abi waqaas ee ku soo hormaray fii baabi mulaatafati alyatiim baabka ku saabsan agoonka markaa in loo dhimriyo oo loo naxariisto loo turo xadiiskaasaa isaguna ka mida ah wa waxaa kaloo ka mida ah, wa qowluhu sala allahu alayh wasalam hadalkiisa uu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ya abaa bakrin abuubakarow lain kunta akhdabtahum allah baan ku dhaartaye lain kunta haddii aad ahaato oo noqoto aqdabtahum mid kaga cadhaysiiyey saxaabadaas laqad aqdabta rabbak rabbigaa waad kaga cadhaysiisay waayo hadalkay lahaayeen iyagu maa akhadat suyuufullaahi min caduwi illaahi ma akhadaha liajli illaah bay u yidhaahdeen oo ilaahay dartii bay ka ahayd marka haddii waxa weeye in odaygii qureysheed uu yahay daraaddeed aad u ictiraaddo aad tidhi masaa waxaa ka odhanaysaan yacni markaa odaygii qureysheed iyo sayidkeedii miyaa ka odhanaysaan dee waxa weeye hadalka ay lilaahida u yidhaahdeen hadalkaad ka horgaysay ya yacni waxa weeye maadaama aanu munaasib ahayn waxa weeye iyagu waxay ku sugnaayeen sidii saxnayd ee markaa ayay ku sugnaayeen marka haddaad kaga cadhaysiiso waxaad kaga cadhaysisay allah baad kaga cadhaysiisay xadiiska saddex boqoliyo afariyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna sida dabcada daarulminhaaj waa saddex boqoliyo sagaaliyo sagaashane wuxuu tirinayaa kuwan uu ishaaray ayuu tirada ku daray wa can jundub ibni cabdillaahi radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay waxau yihi sala allahu aleyh wasalam man sallaa salaata asubxi fahuwa fii dimmat illaah man sallaa ku kastoo tukada salaata subxi salaada subax tukada fa huwa isagu fii dimmati illaahi ilaahay ammaankiisa iyo magantiisu ku sugan yahay yaa ammaanka ilaahay iyo magangelinta ilaahay iyo ilaalinta ilaahay buu ku sugan yahay yacni ballankii ilaahay iyo magantii ilaahay ayuu ku sugan yahay falaa yatlubannakum allaahu allah yaanu idinka doonin oo yaanu idinka doonin oo yaanu idinka doonin min dimmatihi bishay ballankiisii yaanu idinka doonin bishayin shay sababtii yaanu idinka doonin sabab uu idinka doono ha la imanina fa innahu man yatlubhu fa innahu shaaniye man yatlubhu ku kastuu ka doono min dimmatii bishayin dimmadiisii iyo ballankiisii iyo markaa ammaankiisii iyo magantiisii kuu ka doono allah bishayin shay sababtii uga doonaa yudrikhu ilaahay waa haleelayaa waa qabanayaa waa haleelayaa waxa loo jeeda wuu qabanaya uma yakubbahu dabeedna wuxuu ku tuurayaa calaa wajhihi wejigiisuu ugu tuurayaa fii naari jahannam naarta jahannama ugu tuuraya ugu ridayaa intuu ilaahay qabto ayuu naarta jahannama wejiga ugu tuurayaa nacuudu billaahi min dalik rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey xadiiska waynu soo marray mar hore waxaanu xadiisku tilmaamaya ruuxa salaada subaxtu kadaa inuu ilaahay ballankiisa iyo ammaankiisa iyo magangelintiisa ku sugan yahay marka ilaahay dimmadiisa iyo ballankiisa yaanu idinka doonin maxaa looga jeedaa laba tafsiir bay culammadu saareen tafsiir waxay tahay in laga tilmaamaayo yacni wax ruuxu kaga baxayo dimmadaas ilaahay uu ku sugan yahay iyo ballanka ilaahay iyo ammaanka ilaahay uu ku sugan yahay wuxuu kaga baxayo ku burinayo yaanu la imanin hadduu tukashaduu salaadda subax tukaday ka dambaysiiyo dembiye waaweyn oo kabaa'ira inuu galo dee waxa weeye allah ballankiisii waa kala noqonaya ya dembiye waaweyn oo khatara dee hadduu galo marka ciddii waxaweye saa gashaa dimmadiisii wuu ilaahay kala noqonaya hadduu kala noqdana dee naartuu ku ridaya saa waa loo fasira si kalea laakiin ka fiican sida kale waa maxay waa wejiga culamada qaarkood ku fasireen oo ah ruuxaa ilaahay ballankiisa iyo ammaankiisa ku sugan ha ku tacadiina salaaddii subax buu soo tukaday soo maa waa ruux ballankii ilaahay iyo ammaankii ilaahay iyo magan ilaahay markaa ku sugan weeyaane ruuxaa wax tacadi la yidhaahdiyo dhibaataa ah ha u geysanina haddaa u geysataan cidda ku tacadida dhibaato u geysataa allah intuu qabtuu naarta ku ridayaa waana macnaha uu shiikhu u keenay baabka baabka wuxuu ka hoseeya maxay baabki wuxuu ku saabsanya baabu taxdiiri min iidaai asaalixiin dadka wanaagsan in la dhibo in laga digaayo marka tafsiirka dambe ayaa waafaqaya sidaas waana tafsiirka arjaxa ah labada weji kaas arjaxa saas aawoodee ruux salaaddii subax soo tukaday oo khaas ahaan weliba jamaaco ku soo tukaday waa in layska ilaaliya wax dhiba in loo geysto waayo dhib in loo geystaa dembi kabiire a ah weeyo lagu naar mudanayo weeyaan macnuhu saasuu markaa u dhacayaa oo laga tilmaamaya marka waa digis laga digaayo in markaa dadka wanaagsan la dhibo digis laga digayo weeye aad iyo aad looga digaayo yani markaa weeye halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuub ilayk